bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo shanaad oo suuratu aali cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay hadalladii oo talbiisaadka ahay oo yahuudda ay ku qaldaayeen dadka ay ku qaldaayeen iyo sida arrintaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ugaga jawaabay ayadoo jahowdaas rasuulkeena calayhi salaatu salaam alla uu laqinaayo marka ilaahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala waxaad u jiraa saydka maxamedka ahow fadligu ilaahay subxaanahu wa tacaala yaddiisa ayuu ku jiraa alla waa siinayaa qofkou doono fadligiisa ayuu siinayaa waxaad sheeganaysaan marka la garanaayo meelaad ka keenteen fadliga ilaahay waasac weeye qofkii aaruna ilaahay subxaanahu watacaala tacaala waa ogyahay ilaahay raxmaddiisa waa ku khaas siinayaa qofkou doono ilaahay subxaanahu watacaala fadli weyn ayuu ilaahay iska leeyahay oo milkiyaa oo cadiima un ilaahay aayadaynu meeshaan ka gelayno waxaa la gudagelahaa la yidhi maxaa yeele mar hadday diinta aysan ku fiicnayn adduunyadana ku fiicnaan maayaan maxaa yeele diinta iyo adduunyadu waa shabashay oo iska laasimaya oo waxa weeye qofku hadduusan diinta ku fiicnayn adduunyadana ku fiicnaan maayo oo hadduu ilaahay diintiisa uu ku xumaado adduunyadana waxa weeye waa fasahaadinaya oo adduunyadiisuna hagaagi mayso marka ilaahay wuxuu ihi subxaanau watacaala wa min ahlilkitaabi kitaabka ahalkiisa waxaa kamid mid ow dha ilaahay man duul ayaa kamida in ta'manu haddaad ku aamintid biqindaarin maal fara badan aad ku aamintid yu-addihi u gudanaaya ilayka xaggaaga u gudanaaya wa minhum waxaa kamid mid ow haddana ilaahay man duul in ta'manu haddaad ku aamintid bidiinaarin hal diinaar aad ku aamintid laa yu-addihi aan u gudanaynin ilayka xaggaas ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane cayay korkiisa qaa'iman adigoo taagan oo aan faaruqaynin daalika kaasow dha ilaahay ammaanada oo laga tago biannahum bisaabi annahum basaabkeeday ku aata ayagu qaaluu ay yidhaahdeen laysa calaynaa korkayna uma ahan fil ummiyiina kuwa ummiyiinta oo carabtaa sabiili jid uma ahan oo waxa weeye xaq naguma laha carabtu weeye maalkooduna xalaal ayuu nooye ilaahay wuxuu yihi wayaquuluuna waxay ugu qawlayaan calallaahi ilayhi korkiisa alkadiba been ay ugu abuura ugu qawlayaan maxaa yeele arrintaasay u nisbaynayaan walcaaluun ayguna yaclamuuna ogsoon inay kaadimin yihiin ilaahay subxaanau watacaala saa horuu sheegnaba waxaa laga waramayaa ee maaragtay qabaa'ixdooda xagga umuuruddiinka umuurudunya ayaa laga warramayaa dii laga soo warramay umuurudiinka laga soo warramay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wa min ahlilkitaabi marka ayagoo sidaas ah ayayna isku mid ahaynoo waxa weeye ahlu kitaabkii dad wanaagsan ayaa ku jira oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa rumeeyey oo markay kutubtooda soo rumeeyeen kitaabka qur-aankaa rumeeyey laakiin hadda mucdamkooda ayaa dad xun ah weeye markaasuu dha ilaahay wa min ahlilkitaabi kitaabka ahlkiisa waxaa ka mid ah manduul ayaa kamida inta amamrati ku aamin jirowdha ilaahay biqindaarin maal fara badan qindaar waxaa weye maaragtay maal aad i aad u fara badan ayaa la yidhahdaa weeye yu-addihi u gudanaayo ilayka xaggaaga u gudanaayo ammaanadiisa daraaddeeda waxaa miisaal loosoo qaataa saxaabiga la yidhaha cabdullaahi ibnu salaam oo israa'iil yahay waxaa la yidhi cabdullaahi ibnu salaam nin ayaa u wadeeca dhigtaa la yidhi oo dukaankiisa ammaano dhigtaa la yidhi waa u ammaano u dhigtay baa layidhi ee maaragtay kun iyo laba boqol oo wuuqiyadoodoo dahab weye waa aad iyo aad maal u fara badan weye markaasuu sidii uu maaragtay ugu dhiibtay ayuu ku siyaalayey haddana ilaahay wuxuu yidhi wa minhum waxaa kamid mid ow ilaahi man duul intaamanu haddaad ku aaminsid bidiinaarin hal diinaar diinaarku waxa weeye waa lacagta dahabka hal shilin oo maaragtay oo dahaba ah laa yu-addihi aan u gudanaynin ilayka xaggaaga aan u gudanaynin likhiyaanatii weye khiyaanada marka isagu qaba daraaddeeda waxa weeye hal diinaar lagu aamini maayo weye ilaa maa dumta intaad daa'imsan tahay mooyaane calayhi korkiisa qaa'iman adigoo tawaaga oo aan faaruqayn weeye famataa faaraqtahu weeye ankarahu markaad faaruqdo hoow ka inkiraabo weeye waxaa ka mid baa ah, la yidhi nin la dhihi jira kacab ibnu ashraf oo yahuudi ahayo culumada yahuudda kamid ahayo oo shaydaan ahay asagana waxaa la yidhi nin quraysha ayaa diinaar u dhiibtaa layidhi markaasuu u diidaa layidhi ka inkiraa layidhi ilaa maa dumta calayhi qaa'iman ow dhah ilaahay ilaa in la ilaalinaayo la kor taagan yaha mooyaane si kaleentood waxa weeye amaana ku gula maayo marka hadda ilaahay wuxu yidhi subxaana wa raggaas ayaa maaragtay a kamid mid ahoo dad fiicanna waa ku jiraa dad xunna waa ku jiraa hadda waxa weeye yu'addihi oo markaasi waxa weeye ha'daa haa utagta laga dhigo oo la kasriyo iyo yu'addihi in la yidhaahdo iyo yu'addihii in la yidhaahdo oo ishbaac iyo wabiduunihi la akriyo saddexdaas may ku banaan taha la yidhi maxaa yeele hadda qirada alcamarka waa la akriyaa man intaamanu biqindaarin yu'addih ilayka yu'addih markaasu waxa weeye haada markaa sukuna waa waa banaanta wey in markaasi macal ishbaac la akriyo yu'adihi la yidhaahdo amase yu'adihi la yidhaaho yu'adihi la dhaho oo laakin la isbaacin waxa weeye markaasi saddex qiro oo sabciyataanaha ku jira meeshaasaa la yidhi haddana waxa weeye ilaa maadumta calayhi ayadana haddii loosoo laabto icraabteeda maadu masderiye oo dartiya waayo daamaa waa ficil maalli weeye taaduna waa isimkeeda weeye qaa'imanna waa khabarkeediyaa layidhi taqdiirta waxay noqonaysaa ilaa muddata dawaamika qaa'iman calayhi weeye muddada aad daa'imsantihi mooyaane adigoo kor taagan macnaha waxaa laga wadaa laa yu'addihi ilayka fii xaalin min alaxwaali weeye xaalo oo axwaasha kamida kuu gudan maayo ilaa fii xaali mulaasamatika la weeye markaad laazimaysid ood kor taagan tahay maahe iyo markaad xaadir korkiis ku tahay si kale waxba kuu gudan maayo taas marka waxa weeye adduunyadana sidayna ugu ugu fiicnayn ayaa ilaahay ka waramaya maxaa yeele qofku adduunya diinku ku fiicnayn adduunyana kuma fiicna maxaa yeele adduunyada hadduu xataa maalka kasbaayo maalkiisa waxaa badan inuu xaaraan ku kasbo ayaa imaanaysa maxaa yeele khiyaanada kasab ayaa lagu raadiyaa kasabki waxa weeye qofku hadduu diintaba ku fiicnayn waxa weeye maalkiina khiyaano ayuu ku kasbayaa daalika kaasoo dha ilaahi subxaanahu wa sababta arrintaan keenayso u wacan baa ilaahi ka warramaya daalika kaasoo dha ilaahi addahaas oo laga taga weeye qofka wixii uu kuu dhiibto oo loo gubto biannaa bisaabi annaa masaabkeeday ku ahtaa yowmow ilaahi qaaluu ay yidhaahdeen bisaabi qowlihim weeye laysa calaynaa korkayna uma ahan fil ummiyiina kuwa ummiyiinta oo carabta sabiilun jid uma ahana yidhahdeen oo waxay xaqirayaan dadka carabtaa waxay banaysteen maalkoodu xalaal inuu yahay ay cuni karaan weye bianna bacdu hadda sababyo waaye alwa maa dakhalat calayna fii ta'wiili masdaray taal oo markaasi waxa weeye bacda ayaa markaasaa lagu jarayaa carabay ka wadaan iyo xataa kayrkooda waa ku jiraanaa yidhi miman laysa min ahli kitaabin weeye waxaan ayaga kitaabkooda ahl u ahayn oo dhan ayay waxay bannaysteena layidhi maalkoodu xalaal inuu yahay maxaa yeele waxay xallisheen ba ee maaragtay dulmu man khaalafa diinahum qofki diinkooda khilaafa inay dulmi karaan oo maalkooda ay dhici karaan ayay banaanteen ba layidhi maxaa yeele waxaa la weriyaa la yidhi yahuuddu waxay yidhahdeen naxnu abnaa-ullaahi wa axibaa'u annagu waxaanahay ilaahay ilmihiisiyaa nahay xabiibyaashiisiyaa wa jamiicu maa fi lardi mulkun liabinaa bay yidhaahdeen arlagaan wixii yaalana aabbahayna ayaa iskale ha yidhaahdeen wawlaada sayidkune wawlaadu sayidi yatasarafuuna fii mulki abihi wawlaadu sayidi yatasarafuuna fii milki abihi ma yidhaahdeen sayidka awlaadiisuna waxay ku tasarufaan aabbahood maalkiisa marka waxaa arladan yaalla annaga aabbaheena iskale oo ilaahay macnaha aabba unoo leeyihiin hadda waana dhalakama madaan laakiin xagga raxmadda iyo sidaan ugu dhownahay ka adiina ayuu la sawayay ka wadaanaa layidhi waxaa la sheegayaa layidhi warkaas way dhaheen baa yidhi oo waxay yidhahdeen almaal waa maal horta maal meel kasta u yaal anaga iska leh wa dulmunaa fiihi alcaraba dulmiga carab aan ku dulminaynaaye waxa weeye waa noo banaan yahay waxaa kaloo dhaheenaa layidhi ina allaha abaaxa lanaa maala man khaalafa diinana ilaahay wuxuu noo baneeyey qofka annaga diinkeenna khilaafo maalkiisa inaan qaadano weeye waxayna sheegteen baa yidhi tawreeday arrintaasu ku fiilay oo waxa weeye iftirada ay samaynayaan kitaabkii ila unasweynaya horta waxaa aad iyo aad qabiix u ah dadku inay maaragtay dembi gelaayaan oy waxyaaba xukuma ay samaynaayaan xukunka iyagoo ka been sheegaaya haddana kitaabka ilaahay ay u nisbaynayaan waxa weeye waxyaabaha ugu dembi weyn oo ilaahay dembiga laga gala saasaa weyn qofkaanu dembi hadduu gelaayo asuusan alla inuu raalli ka yaha u nisbaynayn waxa weeye daruuruu leeyahay laakiin dembi weyn waxaa foolxumo ah in macnaha dembi la gelaayo amase xukunka ilaahay la qalluucinaayo isla markaasna kitaab lagu sheegaayo leeyahay kitaabka ayaa lagu xugminayaa ama waxa weeye lagu tilmaamaayo in ilaahay subxaanau watacaala loo codsaday diintiisa loo codsaday isla markaasna lagu been sheegaayo macnaha waxyaabaha yahuud ay ku dilowday ayaa saas kamid aheeday qofku hadduu wax samaynaayo hadda waxa weeye alla in mar walba inkastay dembi tahay ilaahay una u nisbeemaan shay baadhira weye waxaa la sheegaa la yidhi nabigeenna calayhi salaatusalaam markay saas dhaheen kadabuu ayuu dhahay nabigu been bay ku sheegeen maa min shayin ilaa huwa huwa taxta qadamiyow dhah shay ma jiro ilaa qadamtay hoostiisau ku jiraa macnaa waa mansuuq weeye maa adda alamaana fa inahaa mu'adaatun ilbari walfaajiru dhahay nin kasta oo bariya iyo mid faajira amaanada waa loo gudanayaa markaasuu dhahay ilaahay wayaquuluuna haddana waxay ku qowlayaan calallaahi ilaahay ugu qowlayaa alkadiba been ilaahay buu ku been awaabeen fii nisbati daalika ileyhi weye allay u nisbaynayaa oo waxa ayagu ay samaynayaano hawaa u nafsigooda ayay waxaa weeye alla u nisbaynayaa weye kaadibiintu wal ayuu dha ilaahay ayaa u nisbaynayaa hum ayagu yaclamuuna ay ogsoon yihiin inay kaadibiin ay yihiin ow dha ilaahay ilahay uli baraa kacaad calayhim bihim sabiilun weye jid baa lagu leeyahay balaadu waxay noqonaysaa idraabu ibtaali weeye ah, marka ilaahay wuxuu yihi balaa tacaale man oofaa ruuxi oofiye bicahdii ballankiisa aladii caahada allaha calayhi waaye ballanka ilaahay uu kula ballamay amase ballanka asaga alla uu kula ballamayo amaanada inuu guta iyo qeybkeeda man oofaa ruuxi oofiye bicahdii ilaahay ballankiisa oo wataqaa alla ka cabsada oo macaasida ka taga daacada camal fara weeye fa in allaha allowdha ilaahay yuxibu waa jeclyahay almutaqiina kuwa ilaahay ka cabsanaya qofka ilaahay xudu ballanka oofiyowdha ilaahay waxaa kasta wixii takaaliifooda la saaray allana ka baqa ayuu dhah ilaahay subxaana wa tacaala fa in allaha alla yuxibu waa jecelyahay almuttaqiina kuwa ka cabsanaayo meesha waxaa ku sugan baade walcudaahiri maqaama almudmar oo macnaha markii ilaahay yihi yuxibu lmuttaqiina ilaahay muttaqiinta waa jecelyahay bimacnaa ilaahay yusiibum waa sawaabinayaa weye oo ilaahay subxaana watacaala jacaylkiisu uu keenaya inuu sawaabiyo weeye in aladiina kuwa yashtaruuna shiraysanaya u ilaahay oo bedel qaadanaya bicahdillaahi ilaahay cahdigiisa owdha ilaahay iyo wa aymaanihim dhaaryaalkooda samanan dhees ku bedel qaadanaayo qaliilan oo yarowdha ilaahay ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay laa khalaaqowda ilaahay nasiib lowm ayaga uma sugnaanin aakhiro walaa yukallimuhum ullahu ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ila aladiina kuwa ayuu dhah ilaahay subxaanau watacaala yashtaruuna shanaysanaya hadda tirahan macnaha waxa weeye waxaa loola jeedaa macnaha tabdiil waay yastabdiluuna weye bedel qaadanaya ina aladiina kuwa yashtaruuna shanaysanayow dha ilaahay bicahdillaahi ilahay ballankiisa alla uu kula ahsamay oo waxaa laga wadaa cahdigii ilaahay bay ka tegayaan ayagoo cahdigii ilaahay kula ballamay oo takaaliifta oo la saaray iyo ammaanada ay gutaana ay kamid tahay waxaa laga dhigayaa ayagoo ina qaaday suuqa geeyo kale ee waxa weeye shay markaasi waxaa waaye baadila ku soo bedesha saasaa laga dhigayaa yashtaruuna ula ilaahay sharaysanayo ula ilaahay macnaha bedel qaadanaya ka dhigan tahay bicaadillaahi ilaahay aadigiisa ilaahay subxaana watacaala uu kula balmay hadda bacdaa waxay gelaysaa shay masruuka weeye bicaadillaahi weeye markaasi bitarki cahdillah ayaa layidhi markaas oo shacdu waxaa weye markaas waxay gashaa layidhi calalmatruugaa layidhi bicahdillaahi bitarki cahdillaahi weeye caadiga ilaahay oo laga taga ku bedel qaatow dha ilaahay taas waxaa kamida markaa iimaanka nabiga la rumeeya alayhi salatu salaam iyo ammaanada la guto waa iyo waa iimaanhum dhaaryaalkoodow dha ilaahay macnaha alla ayay ku dhaaranayaan ah. ayagoo been sheegaaya ayay ilaahay ku dhaaranayaan oo alla ina ku dhaartaan waxay leeyihin waxaasu taas waa ilaahan ku dhaaranay ay leeyihin iyo wa aymaanin dhaariyaalkoodowdha ilaahay tamanan laisku bedel qaadanowdha ilaahay qaliilan oo yar shay adduunyaa weeye oo markaasi ay ka qaadanayaan dadka sukalada ah oo ayaga ka hooseeyay ka qaadanayaan marka hadda waxa weeye ilaahay subxaanau watacaala ahdigiisa oo markaasi lagu bedesho adduunyo adduunyadoo dhan haddii lagu bedeshana mar walba tamanan qaliilnay taagnaahaysa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay laa khalaaqa nasiibow ilaahay lahum ayaga uuma sugnaanin fil aakhirati aakhiro aakhiro waxay ka helaayeen ma jirtownahay maxaa yeele waxay aakhiro heli lahaayeen adduunyaday ku qaateen walaa yukallimuhum ullahu allana la warrami maayo waxaa ula jeedaa ilaahay waa u cariisan yahay subxaanahu watacaala oo waa kinaaya can ilqadab weeye walaa yandur alla fiiri maayo ma ilaahay subxaana wa ilayhim ayaga xaggooda ilaahay fiirin maayo il raxmadeed ilaahay maalinta qiyaamo ku fiirin maayo walaa yusakiihim alla dhahuri maayo Ah, ilaahay ma dahiraayo dembi ay leeyihiin alla ka dahiri maayo qolada noocaasw dha ilaahay walahum waxaana u dha ilaahay ma'aadka cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday aliimun mulimun oo xanuujo xanuujow dha ilaahay cadaab aliima ayaa usugnaaday maxaa yeele cahdiga ilaahay kuwa maaragtay adduunyada ku bedeshay oo kitaabka alla ina ka tegay adduunye ku bedel qaatay oo ka been sheegaya waxaa maaragtaya ah, ilaahay ku tilmaamaya inay iska leeyihiin cadaab aliima ah qiyaamana ilaahay agtiisa waxba aysan ka ahayn oo ilaahay subxaanau watacaala uu cadaysan yahay il raxmadeedna alla uusan ku fiirinayn cadaabka hadda koor waan soo warramao markii lagu sifeeyo aliimnimo ama shadiid lagu sifeeyo waa cadaabulkufaar baa layidhi maxaa yeele hadda waxaanu kasoo warramaynay qolooyinka ahlu kitaabka oo kutubtoodu taxriifiya ayaa laga warramayey marka sidaas waa dha ilaahi subxaanau watacaala wa ina minhum waxaa kamid ow dha ilaahay ahlu kitaabka la fariiqan ow dha ilaahay daa'ifo ayaa ka mid ahudha ilaahay fariiqaasoo yalwuuna laabaayowdha ilaahay alsinatahum carabadooda bilkitaabi kitaabka ku laabaayo macnaha waxaa weeye yacdifuunaha weeye biqiraa'ati can ilmunazali ilaa maa xarafuuhu weeye min naxsi nabiy sal ly slam oo naxwi ilahi wuxuu uhi subxaanahu watacaala wa ina minhum waxaa ka mid ahudha ilaahay kuwaas ah. la fariiqan fariiq ayaa ka mida ah. waxaa ka mida ah masalanba ninka hadda soo sheegeynay oola dhihi jiray kacab ibnu ashraf waxaa kamida nin la dhihi jiray malik ibnu sayf xulay ibnu akhdabaa kamid ahay ubay ibnu yaasiraa kamid ahay shucbata ibnu camar oo shaacira ayaa kamid ahay nimankii culamaaulyahuud oo markaasi dooriyey kitaabka alla dooriyey markaasuuna ilaahay yal wuuna laabaaya alsinatahum carabadooda bilkitaabi kitaabka ku laabaaya macnaha kitaabka ayay taxriifinayaanoo waxay ka taxriifinayaan wixii xaqa xaqaayo lagu soo dejiyey markaasay waxay u bedelayaan walax ayagu markaasi ay sameeyeen oo muxarafa oo sifadii nabiga calayhi salaatusalaam ay bedeleen ayay markaasi u taxriifinayaan maxaa yeele sidaa hore soo sheegnay kutubtii hore waa la taxriifin jiray waa la taxriifin jiray macnaha waxay rabaan nabiga calayhi salaatusalaam sifaadkiisa inay bedelaan oo dadka igu sheegaan nebiyu aakhiru sidaan u ahay ninkaana sifaadkaas lagama hayo inay arrintaa yidhaahdaan ay doonayaan qoladaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo iyagu wuuna laabaayo alsinatoomuu dha ilaahay bilkitaabi kitaabka ku laabaayo culummadu waxay yigaano layigaanu wuxuu ka yimiday looda markay cawska daaqayso carabka siday maaragtay ugu laabto saasoo karentood ayay waxaa weeye u laabayaano u taxriifinayaan kitaabka ilaahay haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu dhahay ah, yaguuna alsinatoom laabaayo dha ilaahay bilkitaabi ku laabaaya litaxsabuuhu ama litaxsibuuhu inaad u malaysaan midkaas muxarabkaa oo la bedelay min alkitaabi kitaabka inuu kamid yahay waxa waxaa weye arrintaas u samaynayaan shaygan muxarabka ah la dooriyey ayay waxay markaasi rabaan inay maaragtay loo maleeyo inuu kitaabki alla uu soo dejiya uu kamid yahay in loo qaato wal xaalowdha ilaahay maa huwa kaasu uusan haynin min alkitaabi kitaabka mid ka mida wal xaal maa huwa uusan haynow ilaahay min alkitaabi kitaabka mid kamida uusan haynin wayaquuluuna waxay ku qollaaan oo haddana ilaahay huwa kanu min cindi illaahi ila agtiisa u ka ahaaday dadkiiba waxay u sheegayaan ilaahay agtiisa u ka ahaato kitaabkii allah sidaan qabay leeyihi ilan dadkii waxa weeye qofkaan wax aqoonin waxaan kitaabka ilaahay ee sheega haddii la yidhaahdo waxaa laga yaabaa sax inuu isaga qaato bale waxay ka socotaa waxa weeye taariikhii hore dadka culummada marka hadda culimmadu waxay yidhahdeen aayad kasta oo gaalada kusoo aroortay dabada waxay ku jiidaysaa cusaatu mu'miniin oo waxa weeye culamaau lislaam laftirkoodu haddii ilaahay kitaabkiisa ay ka been sheegaan waciidkan way soo gelayaan baa layidhi wayaquuluuna waxay ku qowlayaan huwa kanu min cindi cindillaahi ilaahay agtiisaw ka ahaaday wal xaal maa huwa uusan ahayn ow dha ilaahay min cindillahi ilahay agtiisa mid ka ahaaday wayaquuluuna waxay ugu qowlayaan calallaahi ilahay korkiisa alkadiba been ilaahay way ku been abuuranayaan wayaquuluuna waxay ugu qowlayaan calallaahi ilaahay korkiisa alkadiba been ayay ugu qowlayaan walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin inay kaadibiin ay yihiin ayagoo aqoon u leh inay been sheegaayaan ayay alla subxaana watacaala ku been abuuranayaan marka waa kuwa aada iyo aad u dembi badan ayagoo aqoon leh markay ilaahay subxaana watacaala ku been abuuranayaan ummaddina ay qaldayaan taas ayaa waxay keenaysaa dembi weyn ayay keenaysaa in iyo waciid ilahay u soo jeeday subxaana watacaala ilahay haddana wuxuu yidhi subxaana watacaala maa kaana uma ahaano uma haboona libasharin basharowdha ilaahay bani aadama an yu'tiyahu llaahu alla inuu siiyo basharkaas alkitaaba kitaab ou siiyo iyo walxukma xugun shareecada oo la fahmo iyo wanubuwata nabinimo suma bacyeela yaquulu ou dhaha linaasi dadka kunuu ahaada cibaadan addooman oo lii aniga ii sugnaaday min duunillahi ilaahay qayrkiisa walaakin kalkeeda wuxuu dhahayaa basharkaas markii ilaahay kitaab uu siiyo iyo xugun iyo waxaa weeye nabinimo walaakin kalkeede wuxuu dhahayaa kuwanuu ahaada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeye ahaada culummo oo caamiliina ahaada weeye oo rabbi loo nisbeeye weeye bimaakii sababkiisana ku ahaada kuntum ad ahaateen tucallimuuna kuwa baraya dadka alkitaaba kitaabka baraya iyo bimaakii sababkiisa kuntum ad ahaateen tadriskuuna kuwa akhrisanaya kitaabka ilahi wuxu yuri subxaana watacaala maa kaana libasharin ow dha ilaahay aayaddan hadda marka intaanan macnaheeda u gelin waxa weeye waxay iska leedaa layidhi sawnujuula iska leedaa layidhi waxay soo degtaa layidhi nimankii la dhihi jira nasaara najraan ayaa waxay yidhaahdeen ciise waxay sheegeen nabiyullaahi ciise inuu ayaga amray inay rabbi ka dhigtaan oo waxay yidhahdeen ciise annaga wuxuuna amray inaan rabbi ka dhigano <clears throat> ayuuna amray maxamedow adiguna waxaad leedahay addoohdaya ayaad leedahay markaasa aayaddan soo degtaa layidhi rasuulka alayhi salatu salaam iyo marka basharkan waxa weeye waa ciisaa la leeyahy kitaabkuna waa injiila leeyahy markiisa rasuulkaa dhowre haddii taas la yidhaahdo basharku waa ciisaa leeyahy kitaabkuna waa injiila leeyahy amase waxaa la yidhi oo kaloo la sheegay bacdu saxaaba ayaa waxay dalbeen baa la yidhi nabigu inay u la yidhi markaas waxa weeye basharku wuxuu noqonayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii la yidhaha saxaabada arrintaas ayay sameeyeen oo nabiga soo jeediyeen inay usujuudaan marka basharku markaas nabiguu noqonaya ha layidhi kitaabkuna wuxuu noqonayaa kitaabka qur-aanka ayuu noqonaya ha layidhi marka hadda owdan waxaa weye litanwiic ilkhilaaf weeye ah, sidaasaa markaasaa la kala leeyahay haddii marka waxa weeye aan maaragtay midaan asxaabtaa yidhi sidaana aan hore u sii wadno bacdul axaadiisa siday dhigaayaan waaweyn oo bukhaari iyo muslim kutubtaas waxaa la yidhi asxaabta qaar ka mid a ayaa waxay tageen dhulkaas bani xiira ay tageen aa layidhi markaasay waxay ku soo arkeen aalii marzabaan marzabaanka waxaa la yidhaha sanam ayuu ahay ama nin boqora ayuu ahay oo la caabudaayo oo loo sujuudaayay soo arkeen markaase waxay yidhaha ninkaas sidaa loo tacdiiminaayo tacdiimkaanoo kalantood rasuulka ayaa ku xaqnimo badane nabigayna u tagno aan sida marzabaankan loo yeelaayo aan weydiisanno way soo tageenaa yidhi markaasay nabigu imaadeen calayhi salaatu wasalaam markaasay hadalkan ku yidhaahdeenaa yidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxau la yidhi xadiiski maaragtay axaadiistana waad ku arkaysaane waxa uu dhahay nabiga alayhi salaam low kuntu aamiran axadan an yasuda liaxadin haddaan fari lahay axad inuu u sujuudo la amartu lmar'ata an tasuda lizawjiha haddaan amri lahay maba amraayo weeye axad axad inuu u sujuudo waxa weeye haweenta ayaan amri lahay inay zawjkeeda usujuudo laakiin waxa weeye anigu axad ma amraayo axad inuu usujuudo markaas waxaa la yidhi aayaddaanaa soo dirtaa layidhi markaasuu dhahay ilaahi subxaana watacaala maa kaana libasharin bashar uma ana uma habboonow ilaahay an yuutiyahu llahu alla inuu siiyo basharkaas alkitaaba kitaab ou siiyo iyo walxukma xugun iyo wanubuwata nabinimo uma bacdigeeda yaquula linnaasi dadka uu yidhaahdo kunuu ahaade cibaadan addooman oo lii aniga ii sugnaaday min duuni ilah layrowkiisa ila sujuud ilaahay baa iskale subxaana watacaala sujuud makhluuq loo sujuudo markaasi laga ilaahaya sidaa lagu gaaloobaya walaakin kalkeede yaquulu sheekhater wuxuu leeyahay kuwan waa haada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeyey waxaa laga wadaa culamo rabbaaniyiinta waa aada culammada oo caamiyiinta ah loola jeedaa marka hadda rabbaaniyiinta hadda korna waanu soo marnay ee waxa weeye dadka wax tarbiyeya oo awlaadda iyo barbaariya oo dadka waxbara oo mucalimiinta ayaa loola jeeda ha layidhi amase waxa weeye dadka cibaadada ilaahay subxaanahu watacaala naftooda ku rabeeya ayaa loola jeedaa ha layidhi saas ahaada ayuu dhahayaa waxaa weye mansuubun ilaa rabbi weeye dimaashii sababkiisana ku ahaada kuntum ad ahaateen tucallimuuna kuwa bara ah, tajdiid iyo takfiif la akriyo tucallimuuna laakiin haddii la yidhahdo annaasaa lasoo qadaraya mafcuula weye tucallimuuna naasa dadka kuwa bara alkitaaba kitaabka taasaa marka waxaa leeya rabbaaniyiintu dadka dadka waxbaraayo mucallimiinta inay yihiin iyo wa bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen tadrisuuna ku akrista ama bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen taclamuuna kuwa garanaayo weeye oo yaqaana alkitaaba kitaabka iyo bimaakii sababkiisa kuntum ahaateen tadrusuuna kuwa akhrista kitaabka sidaas sababkeeda ayaa waxa weeye waxaad ku noqonaysaan rabbaaniyiin weeye sidaas ayuu markaasuu basharkaasu leeyahay mooyaane halay sujuudo markaasi waxay noqonaysaa qofkaas ilaah in laga dhigtay noqonaysaa weye marka cilmigu waxaa la yidhi fal cilmu sababun lilcamali yaa la yidhi cilmigu waxaa weeye waxau sabab u noqdaa camalka weye waxaa qabiixa a ah layidhi caalimka inuu camalka uu ka tago waxaa ka kasii fool xumaa layidhi inuu dadka hanuuniyo ayaguna markaasi waxa weeye ay hanuun ka dalbaana layidhi isagoo naftiisa kayr musadin oo asagoo hanuunsanan weye maxaa yeele waa taan soo mari jirnay saa'irkiinu yihi wacaalimun bicilmihi lam yacmalna mucadabun min qabli cibaadi lwatan caalimaan cilmigiisa ku falayn waxaa la cadaabayaa oo camal falayn intaan dadka eh, cibaadatul awsaanka sameeya aan la cadaabin ka hor weye marka caalimka waxaa la yidhi oo dadka waxa baraaya isaguna qayru caamilkaa wuxuu kamid yahay shuma shumac oo kale weeye oo huraaya oo dadka u iftiinaaya naftiisana gubaayo oo kale waaya marka hadda waxa weeye labadan aayadood aayaddan iyo midda dambo waa isku xiran yihiin balse waxa weeye waxaanu ku dhamaystiraynaa casharkeenna dambo marka casharkeenna intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetanaad oo suuratu aal cimraan ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala bashar bani aadama kuma habboonow dhah ilaahay in alla kitaab uu siiyo iyo xugun iyo nabinimo markii intaa la siiyo bacdigeedane dadka uu ku yidhaahdo addoomman ii ahaada oo maaragtay sidaas uu yidhaahdo aniga addooman ii ahaada uu yaadho min duunilaahi hase yeeshee basharkaas wuxuu leeyahay oo ku habboon dadka inuu yidhaahdaa weeye waxaad noqotiin culummo oo caamiliin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala loo nisbeeyo sababtuna waxaa weeye baridda aada baraysaan dadka kitaabka ilaahay aada baraysiin iyo akhrisashada aada akhrisanayseen sababke sababteeda weeye taa ayaa waxa weeye inaad sidaas tiraadiin ayaa idinkugu sababa marka waxaa weeye aayaddaas ayaynu ku jirnay macnaheedina waynu soo marnay marka asagoo casharkeenna hore meeshaas noo joogay aayaddan kaleentood waxa weeye waxay ku cadfan tahay aayadda casharkeenna hore uu joogay sidaas ayaana maaragtay ugu soo celinay marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxa uu leeyahay basharkaasu kuwanu ahaada rabbaaniyiina rabbi kuwa loo nisbeeyey bimaakii sababkiisa kuntum ad ahaateen tucallimuuna kuwa bara dadka alkitaaba ama taclamuuna alkitaaba kitaabka kuwa garanaya ad ahaateen ow ilaahay iyo wa sababkiisa kuntum ahaateen tadrusuuna ku akrista walaa ya'murakum idin amri maayo basharkaasow dha ilaahi subxaana watacaala an tattakhiduu malaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelataan iyo wnebiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaala aad ka yeelataan ayaamurukum miduu idin amrayaa basharkaasu bilkufri gaaa miyuu idin amrayaa bacda id wakti gadaashiisa antum idinku muslimuuna kuwa hogaansan aad ahaateen laa weeye marka hadda walaa ya'murukum in la yidhaahdo iyo walaa ya'murakum haddii la yidhaahdo labadaas qiro haddii qirada maaragtay musxafka oo xabsada la akriyo walaa ya'murakumkaanu waxay ku cadfan tahay yaquuladi hore aynu soo adi hore aynu soo dhaafay inay ku cadfan tahay laadaana waxaa la leeyahay waxaa laga dhigayaa markii la nasbiyo walaa ya'murakum la yidhaahdo laadan waxaa laga dhigayaa zaa'ido amba silo lita'kiidi nafi ah ayaa laga dhigayaa ha layidhi marka waxaa la leeyahay ilaahay wuxuu yihi bashar uma habboona in alla kitaab uu siiyo iyo maaragtayaa xugun shareecada la fahmo iyo nabinimo oo markaas dadka u yidhaahdo kunuu cibaada lih min duuni illaah walaa yamurakum ah, waya'murakum inuu idin amraneh kuma haboona ayuu dhahay ilaahi subxaanau wa tacaala basharkaas inuu amra kuma haboona an tattakhiduu malaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelatiin iyo wanabiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaala aad ka yeelatiin sida waxa weeye qolada saabi'ada la yidhaahdo malaa'igta iwaga yeesheen uwaga yeesheen rab uga yeesheen yahuudna waxaa weeye cusayr ayuu maaragtay ayaguna rabbi ka yeesheen nasaarana waxay rabbi ka yeesheen ciise ayay rabbi ka yeesheen marka waxaa weeye basharkaas ilaahay subxaana watacaala intaa uu siiyey inuu sidaas idin amro wax u suurta gelaayo ma ahan buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaa ya'murakum haddii walaa ya'murukum la yidhaahdo oo la rafco la akriyane waxay noqonaysaa istinaaf weye oo ilaahay wuxuu leeyahy walaa ya'murukum basharki idin amri maayo haddii la nasbiyo iyo haddii la rafciyo labadaasba waxaa weeye lamiirku basharka u laabanaya walaa ya'murukum basharkaas idin amri maayo dha ilaahi subxaana wa tacaala basharka hadda waxaa loola jeeda aayadda hore ayaan taabnusuulku soo sheegnayoo halkaas ayaanu kusoo ogaanay walaa ya'murukum basharkaas idin amri maayo dha ilaahi subxaana wa tacaala an tattakidu lmalaa'ikata malaa'igta inaad ka yeelataan iyo wlnebiyiina nabiyaasha arbaaban rabbiyaala aad ka yeelatiin qolooyinka hadda aanu sheegayno waxa weeye malaa'igta ayay waxay ka yeesheen rabbiyay ka yeesheen oo hadda masalanba waxa weeye waa na saabicada qolada la yidhaahdo malaa'igta ay u caabudi jireenaa layidhi qoladaas saa uruu soo sheegnar firqa yahuudda ka mida oo ka iisay ahaayeen baa yidhi oo waxay ka isheen can diini muusa ha layidhi waxay u iisheen ba ale cibaadatulmalaa'ika waxayna dhaheen alih inahum banaatullaahi waa gabdhihi ilaahay caqiidadaas hadda waxaa uga daysaday qolada maaragtay aa ka mida ah, mushrikulcarab ayaa iyaguna uga daysaday oo yidhaahdeen almalaa'ikatu banaatullaahi inkastoo hadda waxaa weeye kuwaas ayagu malaa'igta aysan caabudin laakiin been abuuray sameeyeen oo waxay yidhahen malaa'igtu waa gabdho ilaahay marka arrintan ayaa meeshaas ka soo jeeday saaficada marka waa firqo yahuudda ka baxday iyo waa qola nasaara ka baxay iyo intaba ma ahan macnaha aqwaal dhowr ah oo waanu soo marnay yahuud ayaguna waxaa weeye cusayr ayuu maaragtay aka rabbi yeesheen maxaa yeele markay arkeen saa horuu soo marnay asagoo tawreed dusha ka yaqaana ayuu ku fidnoodeen baa layidhi nasaarana waxay ku fidnoodeen nebiyullaahi ciisa markay arkeen baa la yidhi inuu aabba la-aan uu yimiday haddana waxa weeye amwaadda uu noolaynaayo waxyaabihii mucjizaadka la siiyey ayaa iyaguna ku gudnoobeen kolkaasuu dha ilaahi subxaana wa tacaala ayamurukum basharkaasu miyuu idin amrayaa bilkufri gaalnimo miyuu idin amrayaa ilaa hadduu yidhaahdo kuunu maaragtay ah, cibaadan lii min duunilaahi ee sidaas ad u noqotiin waxaad noqonaysaan kufaar baad noqonaysaan markaasuu dha ilaahi subxaana wa ayamurukum miyuu idin amrayaa basharka intaa la siiyey bilkufri gaalnimo miyuu idin amraya maxaa yeele cibaado ilaahay baa iskale subxaanau watacaala ruuxi markaasi hallay caabudo yidhaahdane waxaa weeye waxau noqonayaa qof waxa weeye dadkaas faraya gaalnimo fara ayuu noqonayaa ba'da id wati gadaashiisow ilaahay antum idinku muslimuuna kuwa hogaansamaya muslimiin ad ahaateen laa yenbagii lahu haada weye arrintaas kuma habboona waana tan hore u soo mari jirnayo labadii maaragtay asbaabu nusuulay lahayd aayaddii hore waxaa ka mid ahay rag asxaabta ah inay yidhahdeen nabiga calayhi salaatusalaam aanu kuu sujuudna ay dhaheen wadkur xusow dhah ilaahi subxaana wa tacaala id wati akhada allaahu ilaahay uu qabtay miisaaqa nebiyiina nabiyaasha ballankooda uu qabtay waana sida tan ilaahay wuxuu ku yidhi nabiyaasha lamaa aataytukum markii aan idinla imaado min kitaabin kitaab aan idinla imaado iyo wa xikmatin xikmad uma bacdeeda jaa'akum ou idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musaddiqun u rumaynaaya limaa limaakii macakum micigiin ahaaday oo kutubta aad haysatiin u rumaynaaya haddii waxa weeye u idiin yimaado latu'minunna waad rumaynaysaan waad rumaynaysaan bihi rasuulkaas waad rumaynaysaan walatansurunnahu waadna u gargaaraysaan waad u gargaaraysaan qaala ilaahay waxa u dhahay ambiyadii ballanka lagu qabanayay aakhartu ma qirteen aakhartu ma qirteen labada hamse midna waxaa waaye istifaamiye wey midna asliye waaye aakhartu ma qirteen oo caadigaas ma qirteen waakadtu ma qaadateen calaa daalikum kiinaas isri ood ballankaygaa ma qaadateen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay nabiyaashi akrarnaa waanu qirnay qaala ilaahay wuxuu yidhi fashhaduu ka markhaati kaca oo naftiina iyo atbaacdiinna uga markhaati kaca waana aniguna maca kumayigiina mee shaahidiina kuwa ka markhaati kaca ayaan kamid ahay aayaddan hadda ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga waramayaa ahdiga ilaahay subxaana watacaala ambiyadiisa uu ku qabtay oo waxa weeye nabi walba markii waxa weeye isaga lasoo diro oo bacdigiisa markaasi haddana waxa weeye rasuul kale ka daba yimaado in waxa weeye rasuulkaas oo u rumaynaayo oo u gargaaraayo asaga iyo ummaddiisuba ay raacayaan ballankaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya marka hadda aayaddaanu waanu sheegaynaa laba qowl ayaa ku jirtee waxa weeye waxay ka warramaysaa ahdiga ambiyada ilaahay oo dhan lagu qabtay oo lagula qabtay rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam oo ah markaasi khaatimul ambiyaa'i waalmursaliina inay isaga raacaan ahdiga rusushoo dhan lagula qabtay iyo ambiyada ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan ku caddaynaya marka waxaa ilaahay ka caddaynaya oo kalentood maqaamka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa iyo ambiyada ilaahay iyo inta rumaysoo dhan sida rasuulkeena calayhi wasalaam maqaamkooda maqaamkiisa u wen yahay intaasoo dhan sida nabiga calayhi wasalaam maqaamkiisa u wen yahay ayaa ilaahay ka warramaya wadkur xusowdha ilaahay sayidka maxamedka ahow id waktigii xusowdha ilaahay akhadallaahu alla uu qabtay miisaaqa nabiyiina nabiyaalkii ballankoodii uu qabtay hadda ciddaana waxay noqonaysaa darafun limaxduufin weeye oo wadkur ayaa lasoo qadarayaa muraadka hadda laga leeyahaa layidhi cahdigan sheegitaankiisa waxaa la yidhi waa cahdiga naftiisaa yidhi ee wakhtigiisa in la sheego loolama jeedaa layidhi miisaaqana waxaa la yidhaahdaa ballanka cahdiga oo mu'akadkaa weeye oo markaasi waxaa weeye caadun caadiga oo mu'akadka oo dhaarta lagu adkeeyaa la yidhaah ballan oo dhaar lagu adkeeyo yaa miisaaqaba dhahaa layidhi marka hadda ayadda intaanan macnimada u gelin waxyaabo dhowroo ku tacalluqa ayaanu xoogaa ka warramaynaa waxaa laysku isku khilaafaa layidhi caadigaanu ma waxaa uu ahay caalamu darki markii ilaahay subxaanau watacaala khalaa'iqdoo dhan aadam dhabarkiisa uu ka soo saaray ee ilaahay ballanka uu ku qabanayo caamka ahay oo insha allahu tacaala waxaan u tegi doonaa suuratu axraafi ilaahay uu yidhi alastu birabbikum waktigaas miyahaa la yidhi ballankaanu haddii saas la yidhaaho qowlkaas la qabto waxaa maaragtay lamaa aataytukum min kitaabin wa xikmatin waxay noqonaysaa ha la yidhaha caalam alashbaax ay noqonaysaa haddii ballankaa la yidhaahdo waxau dhacay waktigii caalamu darka lama aataytukum min kitaabin wa xikmatin waxay noqonaysaa layidha caalamu alashbaah weye oo dadka markii waxa weeye ruuxda iyo jasadkooda la xiriiriyey oo arladan iyo koonkan ay yimaadeen ayaa markaasaa ballanka ku rumoobahaa yidhi haddii la yidhaahdo markaasi ballankaanu waxa weeye caalamu ashbaax ayuu ahaay ee caalamuddar ma ahaynin waxaa la leeyahay markaasi mucaahadadaasu waxaa maaragtay lagu soo dejiyaa leeyahay ambiyada kutubtooda ayaa lagu soo dejiyey haddii marka qowlkaas la qabtane mucaahadadaana waxay noqonaysaa waktiga waxa weeye ayaga kutubtooda lagu soo dejiyey ayaa lagula qabtay ballankaana leeyi taasi waxa weeye cahdiga iyo amuurihiisa sida laysugu khilaafay waktiga uu ahay haddii marka labadaas qowl loo kala qaadane mid walba sidaasay noqonaysaa ha yidhi waxaa la ysku khilaafaa layidhi rasuulka ballanka lagula qabtay ambiyada tan ambiyada dhammaanteeda rasuulka ballanka lagula qabtay laftirkiisa waa la ysku khilaafay jamaaco saxaabada kamida iyo taabiciinta oo taabiciintaad jawax laga soo qaada uu kamid yahay saciid ibnu jubayr daawuud waxay yidhaahdeen waxaa loola jeedaa nabi kasta waxaa ballan lagula qabtay nabiga isaga bacdigiisa yimaada in markaasi waxaa weeye uu raaco weeye masalan ba haddii nebiyullaahi aadam laga soo qaado waxaa ballan lagula qabtay haddii rasuul uu yimaado oo u rumaynaayo waxa uu haysto inuu rumeeyo oo u gargaaro shiif oo nebiyullaahi aadam lale sida la sheegana isagana waa taasoo kalaa la yidhi ballan ayaa lagula qabtaa la yidhi ilaa markaasi ballankaas wuxuu soo soconayey nebiyullaahi ibraahim nebiyullaahi muusa ilaa baqiyati ambiyaa bani israa'iil leeyahay ilaa ciise laga soo gaaro marka nabi ciisena haddana isagana waxa weeye ballan waxaa lagula sii qabtay inuu raaco hadduu la kulmo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka sidaas waa la sheegaa layidhi maxaa yeela waxaa caddaynaya wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi yasmuhu axmed sidaas marka waxaa weeye rag saxaabada ka mid ee taabiciintaa ku tegaa layidhi oo ballankan waxa weeye rasuul walba kii ka dambeeya markii waxa weeye uu yimaado inaa isaga iyo qownkiisu ay raacaan ayaa loola jeeda haalayidhi laakiin sida raajixa loo badan yahay oo rag saxaabada ka mida iyo taabiciinta iyo ay ku tageen fuqahada muxadisiintu waxaana ka mida saxaabada ibnu cabaas iyo sayd cali ibnu abi taalib waxaa ka mida ragka kaleentoodna imaamu sagi iyo qataado ayaa ka mida waxay yidhaahdeen ballanka nabigaan lagula qabta ambiyada waxaa loola jeedaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam weeye ilaahay subxaana watacaala ballan ayuu ku qabtay nabi kastaa layidhi goodidiisa ayaana ballan loogula qabtay baa layidhi oo waxaa lagula qabtaa la yidhi haddii maaragtay aa nebi maxamed yimaado calayhi salaatu salaatusalaam adiguna markaas aad nooshahay waxa weeye uu la yimaado waxaad adugu haysata wax rumaynaaya waad rumaynaysaa waadna u gargaaraysaa haddii marka sidaas la yidhaahdo loo badan yahay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam haddii uu soo daahiro nabi kasta oo ambiyada ilaahay kamida daminkiisa la yidhi nabigaa sharcigiisu waa buraya halayidhi nabigaas iyo ummaddiisune nabiga atbaacdiisa ayay kamid noqonayaan marka hadda sidaas ayaa loo badan yahay baa layidhi haddii marka hadda qowlkaas dambe la qabto waxa weeye caalimka la yidhaahdo imaamu subki ayaddan waxaa laga qaadanaya hau dhahay tafsiirkeeda oo dambo waxau dhahay nabigu waa nabiyul ambiyaa uu leeyahy rasuulkeena calayhi salaatu salaam ambiyada nebigeedi waaye ambiyaduna mawaabtiisay noqonayaan saas ayuu leeyahay sheikhaas waxay culimmadu yidhaahdeen xidmada oo ballankan layskula qabtay ambiyada waxaa la yidhi waxaa la rabaa haa la yidhi in maaragtayaa laysku xiro awalkooda iyo aakhirkooda haddana waxaa la caddaynayaa cismadooda inay macsuumiin ay yihiin oy ka dhowsan yihiin xasadka maaragtaya cudurkiisa weye maxaa yeele qof isagoo derajo leh qofkii ka daba yimaada inuu derajadiisa u dhiibo bani aadamka intiisa kalentoo ma ogola oo way iska xasdaa laakiin ambiyadu cudurkaas ma qabaan weye xasadka marka waxa uu ka daahiray ummadaha oo waxa weeye rususha ilaahay la soo bixiyey ku kufriyey xasadku kuwaas ayuu ka daahiray mooyaane ambiyada kama uusan daahirin ayagana ilaahay subxaana wa tacaala xasadka ilaahay yaa ka nabadgeliyey marka ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala wadkur xusow dha ilaahay id wakti akhada allaahu alla uu qabtay miisaaqa nebiyiina nabiyaalkii ballankoodii u qabtay id wakti akhada allaahu alla uu qabtay miisaaqa nebiyiin nabiyaalkii ballankoodii u qabtay lamaa aataytukum laamtaan haddii markaasi la fadhiyo lilibtidaa weeye wa tawkiid waaye oo hadda macnalqasam ah weeye lawallaahi ayay ka dhigan tahay maa aataytukum maa maladikii aataytukum aan idinla imaado rusushiyaa ballanti lagu qabanayaa maama ladiikii aataytukum aan idinla imaado rusulay oo min kitaabin kitaab ah wa xikmatin xikmad ah uma bacdigeeda markaan intaas idinla imaado jaa'akum oo idin yimaado rasuulun rasuul rasuulkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaakii macakum micigiin ahaaday oo kutubahood haysataan latu'minina weye lawallaahi laamtaan iidana muwaadaatuna qasam weye wallaahi aan ku dhaartay ayuu dha ilaahay latu'minuna waad u rumaynaysaan waad u rumaynaysaan bihi rasuulkaas waad waa u rumaynaysaan walatansurunahu waadna u gargaaraysin waad u gargaaraysin weye haddaad haleeshaan weeye ah. marka ballankaas ambiyada lagu qabtay ummadahooduna waxa weeye ambiyadii ku raacsan yihiin qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanau watacaala oo ilaahay waxa u dhahay ambiyadii aakhrartu ma qirteen aakhrartu ma qirteen balankaas waakhadtu ma qaadateen calaa daalikum kiinaas isri oo cahdiyeygaa ma qaadateen qaaluu waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay akhrarnaa waanu qirnay sidaa markay dhaheen qaala ilaahay wuxuu yidhi fashaduu uga markhaati kaca naftiinna iyo atbaacdiinnaba waana anuguna macakum micigiinna ayaan ahay min ashaahidiina kuwa ka markhaati kacaya oo anna waxaa weeye adinkaa idinkula markhaati kacaya wey dadka idinka idin raacana sidaasoo kalento balankii markii sidaas lagu qabtay ilaahay wuxuu ihi faman tawalaa ruu ijeestowdha ilaahay bacda daalika ballankaas bacdigiisa oo ballan burin la yimaada faman tawalaa ruu ijeestowdha ilaahay bacda dalika ballankaas bacdigiisa fa ulaa'ika kuwaasowdha ilaahay mantiyo jamca noqota weeye humulmufaasiquuna waa kuwa faasiqiina oo ilaahay daacadiisa ka baxay wuu dha ilahi subxana watacaala daacada ilaahay kuwaad ka baxeen afa kayrallaahi ilaahay kayrkiisa miyo yabquuna dalbaayaanow dha ilaahay afa kayra diinillaahi ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyo yabquuna dalbayaan oo diinnimo ay ka raadinayaan ta'na waa la o afa kayra diinillaahi ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyaa tabquuna aad dalbaysaa aayaddan waxaa lagu radinaa yahuud iyo nasaaraa leydi maxaa yeela qolo walba waxay sheegatay diinkii nebiyullaahi ibraahim nabiga calayhi wasalaam ayay markaasi usoo doodeen markaasuu nabigu wuxuu dhahaa yidhi calayhi salaatu wasalaam kila alfariiqayni barii'un min diini ibraahim uu dhahay labada qolaba diinta nabi ibraahim berigay ka yihiin kolkaasuu dhahay ilaahi subxaanau watacaala afa diin diinillaahi ilaahay diinkiisa kayrkiisa miyay yabquuna dalbayaanow dha ilaahay walxaal lahu lilaahi allane aslama oo u hoggaansamay man duu fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wal arli ku sugan walxaal lahu lilaahi alle aslama uu hoggaansamay man duul fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo walardi arladakan ku sugan dawcan xaalow yaha kii adeecaayo wa karhan xaalow yaha kii kaanaayo oo waxaa koonkaas jooga samaawaatkii arlada ilaahay daacadiisa qaarna waxaa weeye daa'iciin ayagoo hay adeecaayaan qaarna ayagoo kaanayo seef lagu soo islaaminaayo ayay gelayaan islaamka weye dawcan weye markaasi daa'iciina xaaliyiin kuwa adeecaayo wataran saarihiina xaalihiin kuwa soconaayo wailayhi ilallaahi way xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celaahdha ilaahay wailayhi ilallaahi alla xaggiisa ayaa yurjacuuna loo celaa mase wailayhi ilallaahi ilayh xaggiisa turjacuuna laydin celinaya hadda alla meel looga maqan yahay ma jirto laakiin maalinta qiyaamo bacfiga markii laydin soo bixiyo ayaa ilaahay maxkamadiisii oo laysku xisaabaayay ayaa dhacaysa saasaa loola jeedaa qul waxaa u tira hawdha ilaahay sayidka maxamedka ahow qul waxaa u jira awdha ilaahay aamanaa waanu rumaynay annagu bilaahi alle ayaanu rumaynay iyo wamaakii unzila la soo dejiyey ilaynaa annaga naloo soo dejiyey ah, iyo wamaakii unzila la dejiyey calaynaa korkaynaan dhiilahay qul waxaa jira hawdha ilaahay aamanaa waanu rumaynay bilaahi alle iyo wamaakii unzila lagu dejiyey calaynaa kortayna iyo wamaakii unzila la dejiyey calaa ibraahima nabi ibraahim lagu dejiyey iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo asbaad awlaad yacquub iyo wa maarkii uutiye la siiyey muusa nabi muuse iyo wa ciisa nabi ciise iyo wanabiyuuna nabiyaashi min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey laa nufariqu annagu mana kala geynayno bayna axadin axad beynkiisa oo minhu minhum ayaga kamida oo waxa weeye qaarna ma rumaynayno qaarna ma gooninayno wanaxnu anaguna lahu lilaahi alle muslimuuna kuwa u ugaansamay ayaana ayaddan hadda waxa weeye ilaahay wa watacaala rasuulkiisa ayuu u laqinayaa waxaana ilaahay ka waramayaa mu'miniintu waxa weeye inay rumeeyeen jamiicul ambiyaa'i waalmursaliin weeye maxaa yeele maxaa noo soo hor maray ilaahay subxaanau watacaala ambiyada inuu amray inay rasuulkeenna ay rumeeyeen calayhi salaatu salaam labadii tafsiiroo aan soo marayna midka uu raajaxsan haddii la qabto markii sidaas aanu soo marnay meeshaan ilaahay wuxuu ku sheegayaa in markaasi rasuulka calayhi wasalaam la amraan ee waxa weeye maaragtay yaa iimaan oo markaasi waxa weeye asagu intaasoo dhan inuu rumeeyey ayaa maaragtay ilaahay subxaana watacaala uu ka warramaya marka hadda isaga iyo markaasi inti raacdana sidaasoo kaleentood weeye kolka hadda waxa weeye inta ummadiisaahu nabiga calayhi salaatsalaam iimaankan way kula jirtaa ee hadda mukhaatabka isaga ayaa aho waxyiga lagula khidaaraayo risaalada gaarsiinteedana isaga ayaa maaragtay ay gooni ku tahay weye marka hadda laakiin iimaankan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo atbaacdiisoo dhan ayaa lagula khidaabaya ilaahay wuxuu yihi subxaanau watacaala qul waxaa tidhaa saydka maxamedka aw oo qolooyinkaa kufaarta ay u tidhaahdaa aamanaa waanu rumaynay annagu bilaahi alla ayaanu rumaynay iyo wamaakii unzila lagu soo dejiyey calaynaa korkayna lagu soo dejiyey iyo wamaakii unzila la dejiyey calaa ibraahiima nabi ibraahim lagu dejiyey iyo wa ismaaciila nabi ismaaciil iyo wa isxaaqa nabi isxaaq iyo wa yacquuba nabi yacquub iyo walasbaadi owlaadu yacquub iyo wamaakii uusiya la siiyey muusa nabi muuse iyo wa ciisaa nabi ciise iyo wanebiyuuna nabiyaashi min rabbihim xagga rabbigooda laga siiyey anagu intaasoo dhamma waanu rumaynay hadda marka waxa weeye waxay xujo ku noqonaysaa oo lagu radinayaa qolooyinkan yahuud iyo nasaaraan oo ambiyadii ilaahay qaarna rumaynaya qaarna beeninaayo laa nufariqu anagu kala geymayna bahudha ilaahay beyna axadin axad beynkiisa oo minhum rusushaas ilaahay ka mid a ah, oo qaarna rumayn mayno qaarna beeni mayno sida idinku aad samayseen oo kaleentaba anagu ma samaynayno intaa idinku waxaad samayseen annagu ma samaynayna weeye wa naxnu annagune lahu lilaahi alla muslimuuna kuwa u hoggaansamaayo ayaanahay ilaahay subxaanau watacaala ayaan cibaada u khalisaynaa oo annagu waxa weeye mushrikiin ilaahay subxaanahu watacaala u shariig yeelaayo manihin marka mukhlisiin ayaa nahay saas u dhahalayy rasuulka calayhi salaatu wasalaam waman yabtaqi ruuxi dalbowdha ilaahay kayra alislaami islaamka kayrkiisa diinan diin ka dalbowdha ilaahay falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga xaggiisa wa huwa kaasuna fil aakhirati aakhira dhexeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu kamid yahay owdha ilaahay aayaddan ayadana intaanan macnooda u gelin waxa ay ku soo degtay baa la yidhi dad hijaabay oo gaalada haleelay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu madiine joogay ayaa dadaa waxa weeye marka hore islaamka sheegtay yaa hijaabay baa layidhi markay hijaabeen oo diinta islaamka ka baxeen ayay waxay soo aadeen gaaladii markaas haysatay oo joogtay maka ayay soo aadin marka waxa weeye dadkaa ridaabay waxay ahaayeen baa layidhi laba iyo tobanay ahaayeen baa layidhi madiinay ku islaameen kabacdina waxay soo haleeleen ahlulkufriyay soo haleeleen oo makay soo haleeleen waxaa kamid mid ahay raggaas nin la dhihi jiray xaras ibnu suweyd alansaari hase yeeshee ninkaasu markaas kabacdi ayuu islaamaa layidhi islaamkiisuna waa wanaagsanaaday kolka hadda waxa weeye qoladaanu inay rijo lahayn oo waxa weeye islaamka diin aan ahaynin aan lagu liibaanaynin diinno aysan noqonayn ayaa ilaahay nooga warramaya waana hadda caamo waxa weeye diinta islaamka diin aan ahayn oo ilaahay aqbalaayo ma jirto sideedaba alla wuxuu yidhi markaas waman yabtaqi ruuxi dalbow ilaahay oo raadiya kayra alislaami islaamka kayrkiisow dha ilaahay diinan diinnimo ka dalbowdha ilaahay oo macnaha diin ka yeesha islaamka waxaan ahayn qofkii ka diin yeeshow dha ilaahay oo diinaan haystaa yidhaahda falan yuqbala laga aqbali maayo minhu isaga xaggiisa laga aqbali maayo waxaan islaamkaas ee ilaahay diinnimo u aqbalay ma jirta weye wa huwa ruuxaasuna fil aakhirati aakhira dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray ayuu ka mid yahay oo khasaare abadiyaa ayaa ku dhacaysa marka diin hadda ina la sheegto ilaahay afkiisa waxba ka ah ma jirto mar haddii waxa weeye diinta islaamku ay soo degtay oo rasuulkeena calayhi salaatu salaam uu yahay khaatamu alambiyaai waalmursaliin wixii ka dambeeyey cid diin ay sheegato diin ay u noqonayso oo waxa weeye ay uga badbaadayso cadaab ilaahay ma jirto taas waxa weeye qofkii macnaha diinta islaamka raaci waaye wuxuu noqonayaa gaal buu noqonayaa waxaana weeye naarta ayuu ku waaraya kayfa sideebu ayuu dha ilaahi yahdillaahu alla u hanuuninayaa qooman qoomow dha ilaahay qoonkaasoo kafaruu kufriyey bacda iimaanihim rumayntoodii bacdigeedow dha ilaahay oo washahiduu ka markhaati kacay ana rasuula rasuulka maxamed calayhi salaatuasalaam xaqun xaq inuu yahay wa jaa'ahum walxaal idaa xaalaytaqadxae filqade walxaal qad xaqeeqee jaa'ahum ulbayinaatu aayadihi cadcadayna u yimaadeen oo nabiga runtiisa tusaalaynayay wallahu allow dha ilaahay laa yahdii hanuunin maayo alqooma qoomka ayuu dha ilaahay adaalimiina oo daalimiinta aw dha ilaahay marka hadda qoladii ayaa markaasaa la baciisanayaa ilaahay wuxuu ihi subxaana wa kayfa sideebuu yahdi laahu alla uu hanuunayaa marka waxa weeye aayadda kan waxaa ku sii xidhan aayadaha ka dambeeya marka casharkeenna dambaanu ku dhamaystiri doonaa halkaas ayaa casharkeennu la joogayaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu